بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط صحته صونك صحديس شروطها لو شرطيه ama shardu sixatihi asixidda soonka waxyaabaha loo shardiyaa arbacatu ashyaaa waa afar shay islaamun waa islaamnimo wa caqlun iyo caqli wa naqaa'un iyo dahirni min naxwi xaydin xayd iyo wax lamida laga dahiran yahay wa cilmun iyo ogi bikowni lwaqti waqtiga ahaantiisa la og yahay qaabilan mid aqbalaya lisowmi soonka uu yahay faslun shardu wujuubihi waajibidiisa sharuudda loo shardiyaa khamsatu ashyaaa waa shan shay islaamun waa islaamnimo wa takliifun iyo takliif wa idaaqatun iyo karti wa sixatun iyo ansixo caafimaad qab wa iqaamatun iyo nagaadi faslun arkaanuhu arkaanta soonku halaathatu ashyaaa waa saddex shay niyatun waa in la niyoodo leylan habeenkii likulli yowmin maalin kasta filfardi soonka faralka ah wa tarku mufdirin afursiiyaha waa in laga tago daakiran qofku isagoo xasuusan uu ku afurayo mukhtaaran oo dooranaya hayra jaahilin aan jaahil ka ahayn jaahilka oo macduurin loo cudurdaarayo iyo wasaa'imun weeye midkii soomayey faslun wayejibu waxaa waajibaya maca alqadaa'i qallaha miciisa lisowmi soonka la qallaynayo alkafaaratu alcudmaa kafaaro weyn baa waajibaysa wa tacsiiru ganaax baa waajibaya calaa mankiibuu ku waajibayaa afsada fasahaadiyey sowmahu soonkiisa fii ramadaana ramadaan yowman kaamilan maalin dhammaystiran bijimaacin taamin jimaac dhammaystiran buu ku fasahaadiyey aasimin bihi uu ku dembaabayo lisowmi soonka dartii uu ugu dembaabayo faslun wayajibu waxaa waajibaya maca alqadaa'i qallaynta miciga alimsaaku in la afhaysto waxna aan la cunin waxna aan la cabbin lisowmi soonka dartii loo afhaysto fii sitati mawaadica lix meelood lix meelood buu afhaysigu waajibaya alwalu meesha koobaad fii ramadaana waa ramadaan dhexdeed laa fii hayrihi hayrkiisa dhexdiisa ma aha calaa mutacadin mid ku xadgudbay bifirihi afurkiisa waani ka labaad calaa taariki niya waa niyada kaka tegey leylan habeenkii fi fardi soonka faralka ah wahaaliu ka saddexaadna calaa man tasaxara waa ka suxuurta dushiisa daanan isagoo malaynaya baqaaa leyli habeenku inuu baaqi yahay oo fabaana waxa uu caddaaday khilaafuhu sidaasi khilaafsan waraabicu ka afraadna calaa waa ka afursiiya calaa man afdara waa ka afura daanan isagoo malaynaya alguruuba cadceedu inay dhacday oo fabaana waxa u cadaaday khilaafuhu sidaasi khilaafsan aydan wاlkhaamisu ka shanaadna waa calaa man baana lahu kay u cadaato yowmu halaaثiin maalintii soddonka ay ahayd oo min shacbaan bisha shacbaan ah annahu isagu min ramadaan inuu ka tirsan yahay wasaadisu ka lixaadna calaa man sabaqahu waa ka uu ka badiyo maa ulmubaalagati biyaha lagu luqluqanayo oo min madmadatin maaulmubaalagati biyaha lagu xeel dheeraanayo oo min madmadatin luqluqasho ah iyo wastinshaaqinsa nadiifin ah waxaynu culima ka bilaabaynaa soonkii baan kusoo dhex jirnay iyo intii uu inoogu soo daray safiinuhu markuu dhammaaday intii uu ku daray sheekhii la odhan jiray moxamed nawowi jaawi sheekhaasi kitaabkii soonka ahaa ee safiinaha uu raaciyey safiinihii uu dhammaaday maxamed aljaawi qeybtiisii baynu ku jirnaa soonka waxaynu maanta halkan ku arki doonaa laba qaybood oo qeybna la yidhaha shuruudu sixo qeybna la yidhaha shuruud lwujuub shuruudu sixuu soonku yuu ka ansaxaa weeyi horta soonku isba isbayuu ka ansaxaa qof nooceeya ayaa la odhanayaa so soonkii wuu ka ansaxay waa shuruudu sixa baa shuruuddaa la odhan doona la tirinayo wuxuu ihi sheekhu faslun shardu sixatihi soonka asixidiisa waxa loo shardiyaa buu yihi waa shardu sixu kolkaa ka hadlaya shardu sixatihi sixadiisa waxa loo shardiyaa arbacatu ashyaaa afar shay afar qodob baa lagama maarmaana qofku soonku ka asaxayo ama nin ahaw ama gabadh ahaw afartaa shardi ma lagaa helay mise lagaama helin ka koobaad islaamun waa islaamnimo qofku shardigani cibaadadoo dhan baa loo shardiyaa islaamnimada oo inagii daliilkiisa soo marnay ee ilaahay aayaddii qur-aanka ahayd man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa muminun baa la yidhi wahuwa muminun inuu iimaan leeyuu qof islaama yahay qofka camalka saalixa a ah samaynaya shardiganuu ilaahay u xidhay wahuwa muminun qof iimaanle inuu yahay haddaba qof gaalihi hadduu yidhaah waan soomayaa ilaahay soonkaasi ka ansixi maayo lagana aqbali maayo cadaabkii aakharena kaga badbaadi maaye furuucda loo cadaabayey islaamun waa islaamnimo waa kow nin gaala ah markuu soo islaamo xataa qaleel la odhan maayo laakiin hadduu murtad yahay qaleebaa la odhan ilan isagu macaankii islaamku arkaye waa caqlun shardiga labaad waa caqli qofkan inuu qof caqli leeyahay waa shuruudu sixadii caqlun waxa uu caqlunta inagaga baxay nin waalan hadduu yidhah waan soomayaa ilaahay ka aqbali maayo ka ansixiba maayo soonkaasi hadduu dib ka bogsadana soo qaleen la odhan maayo ilan marfuuculqalam buuba ahaaye marfuuculqalam ayuu ahaa canilmajnuuni baa jirtay qofku hadduu majnuun yahay ama uu waalan yahay waa marfuuculqalam oo waxba lagama qorayo sidaa hadduu ku dhinto isagoo waalan waxaa la eegayaa un markuu fayoobaa waalidiisan dhimashunbaa laga soo qaadayaaye warfayoobidiisii maxaa ugu dambeeyunbaa la odhan haddii markuu waalanayey uu ahaa nin cibaado fiican ku jira dee qof fiican baa loo rajaynayaa inuu yahay hadduu markuu waalanayey uu fayoobaa uu ahaa qof meelo xunxun ku jira dee meelaha xunxununbay khaatumadiisii noqotay halkaa unbay noqoto intan dambe marfuuculqalam wey khayr iyo shartoona looma qorayo wa caqlun waa caqli haddaba hadduu ilmaha yari sabi yahay mumayiz ah oo caqli leh soonku wuu ka ansaxayaa isagoon qaangaadhba ahayn waa caqlun toddoba jirka ayaa lagu amrayaa waa waajib inuu waalidku yidhaha ilmo toddoba jira soon culimmadu waxay u daliishadeen toddoba jirka in lagu amrayo ilin caqli buu leeyahay xadiidkii salaada sow ilmaha yar ma ahayn toddoba jirka ha lagu amra salaada toban jirkana ha lagu garaaco waxaa looga qiyaastay maadaamay cibaado wada yihiin ilmaha yarna tarwiid iyo layli layli looga dhigayo war soonkana ha ku tababarto hadduu awoodayo awooduu ku soomi kara hadduu leeyahay tarwiid xadiidu caaishana wuuba jirayo caruurta waanu ciyaarsiin jirnay waati lahayde waanu sasabi jirnay markay ooyayaan ee gabalku uu sii dhacayo iyagoo sooman waxaynu ka qaadanaynaa caqligu inuu lagama maarmaan yahay ilmaha yaree caruurta ana caqliguu leeyahay hadduu mumayiz yaho soonku uu ka ansaxayaa toddoba jir baa lagu amri waxaa la isku khilaafay toddobaduba markay dhammaato mise markay bilaabato sheekha ramli la yidhaah wuxuu yidhi toddobadaba hadduu galo ilmaha waa in la amro inuu soomayo wiil iyo gabadhkuu dooni ha ahaado ibnu xajar iyo siday qabaan sheekha khaiibka iyo culimmadaa kalena waxay leeyihiin warmeeye toddobadu ha dhammaato toddobadu markay sidaa ugu go'do ay sidaa toddobadu u dhammaato ayaa la odhanayaa mee soonkii waa inaad soontaa toddoba jir waa toddoba dhamaystiran baa looga jeedaa bay yidhahdeen xadiidka islaamun waa islaamnimo waa shardiga koobaad wa caqlun waa caqli ilmaha yar isaguna waajib ku ahayn buu ka ansaxayaa ilan qaangaadhba maahee shuruudu sixaan hadda ka hadlaynaa shuruudulwujuub maaha wa naqaaun iyo nadiif noqosho min naxwi xaydin xayd iyo wax lamida gabadhu ay nadiif ka tahay xaydka iyo waxa la midka ah gabadhu waa inay nadiif ka tahay markay sooman tahay haddaba gabadh sooman haddii dhiiggii xaydka ay aragto walow laxdada daqiiqadda ugu dambaysa ee maqhribka marka makrofoonka buuf la yidhaah ee laakiin adinkun uu dhiman yahay hadday aragto oo dee maalintii daqiiqadaasi ay tahay maantao dhan way soo soomanayd waxaa la odhanayaa maalintaasi kuuma jirta iskaga tag xadiiskii baa laga garanayaa xadiiu caaisha rasuulku sal اllahu alayhi wasalam dumarka markuu la hadlaya waa kii lahaa miyayna midkiin ahayn ta aan soomin een tukanin waa kii rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam xilliga dee caadada dhiigga ay arkayso dhiiggan waxaa looga qiyaastay dhalmadii iyo nifaaskii iyo ayaa looga qiyaastay dhalmada lafteeda waxaa looga qiyaastay gabadhu hadday dhiciso iyadoo sooman ilmo yari hadduu ka soo dhaco haba yaraade e way iska afuraysaa wa naqaaun min naxwi xaydin waa shardiga saddexaad gabadhu waa inay nadiif ka tahay xayd iyo wax lamid a ah. wa cilmun waa ogaansho bikownil wakti waktiga ahaantiisa la og yahay qaabilan mid aqbalaya lisowmi soonka qofku waa inuu garan karayo waktigani wakti la soomi karo inuu yahay iyo in kale lab iyo dhadig kuu dooni ha ahaadee xilliga aada soomayso ogow xilli soonka loo jideeyey oo loogu talagalay inuu yahay iyo in kale haddaba haddaynu nidhaa bal ka waran annagu maalintii shaqo adag baan qabanaa habeenkiina fasax baanuna waan huruudnaa bes annagu ilaahayo habeenkii un soomaynaa inta mar alla markay cadceedu sii dhacaysa aad dheregto firaashka markaad diyaarsato aad hurdo un gasho waran waagu markuu kuu beryana ha aftirkii waan aftiranayaae habeenoo dhan waan sooma anuu sanadkao dhan waan soomanahay maa tidhi habeen dhan baa soomaa maanan ka ajri badnayn kii maalinta soomayey war maya xiligan maaha xili loogu talagalay qaabilun lisoom ma aha waa maalintii wax la soomaa maalinta lafteeda marka la doonayo maalmaha ciidda oo kale lama soomi karo maalmaha ciidda soon inuu qofku isku dayo inuu soomaa waa xaaraan waa mamnuucba ilaahay buu kaga fogaanayaa maalmaha ciiddaan soomaya hadduu yidhaah yowmushakiga maalinta shacbaan ay soddonka tahay yowmu shakigaa qofku inuu yidhaah waan soomayaa iyaduna iyadoo yowmu shakiya waa mamnuuc oo looma baahna waxa tan la mid ah inuu ayaamu tashriiqa yidhaah qofku waan soomayaa ayaamu tashriiq mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi tacaala maalmaha mino la joogaa waa maalmo loogu talagalay cunid iyo cabid iyo ilaahay in la xuso subxaanahu wa tacaala haddaba imaamu shaafici qowlkiisu wuu noqnoqday marka la eego ninka mutamatica ah ee caadim lilhadyi ah nin mutamaticoon hadyi haysan maxaa laga yeelayaa mutamatic baa tahay sidan inagu aynu xajka ku gudanno hadyina ma wadid waxaa lagaa rabaa toban dharaarood inaad soontid ilaahay wuxuu ihi saddex xajka ayaad ku soomi toddobana marka aad soo noqoto wa sabcatun idaa rajactum ayaa toddobana markaad soo noqoto aad soomi saddexdii hadaba xajka lagu soomayey qowlka jad qadiimka la yidhaahayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay ayaamu tashriiqa wuu soomi karaa qofku hadduu yahay mutamati caadim ah ayaamu tashriiqa ha sooma buu leeyahay saddexdaa dharaarood waa loo ogol yahay ayuu qadiimka sheekhu ku yidhi jadiidkana wuu diidayoo wuxuu yidhi warkadaa ma soomi karo oo sidaa xadiidkaa muslimka ku qoran ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi tacaala saasa loo qaato oo cid alla cid soomi kartaa ma jirto waxaa haddaba imaamu nawowi uu yihi markii uu kutubtiisan kale marayey majmuuca iyo rawdada iyo markii uu marayey wuxuu ihi allayleh ayaamu tashriiqa waa in la soomaa saddexdaa dharaarood oo qadiimkii la raacaa qowlka qadiimka ah waa inaan raacnaa oo saddexdaa dharaarood ee ayaamu tashriiqa ah mutamaticu waa inuu soomaa wuxuuna deliishaday xadiid bukhaariga ku qoran oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam laleeyahay uma ruksaynin saddexdaa inay soomaan qofka a ah mutamaticee caadilun lilhadyiga a ah mooyaane kaasi wuu soomi karayaa saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa a ah markaa ila alaaatun fi lxaji baa la yidhi fi lxaji xajkii markaa wuu kuu socdaa kolkaas maalmood iska soon imaamu shaafic imaamu nawowi wuxuu yidhi waxa haddaba muctamada buu yidhi in saddexdaa dharaarood mutamatica caadimu lilhadyi loo ogol yahay soonka oo waktigiisu qaabilu lisowm yahay waa ayaamu tashriic qaabilu lisom buu noqonaya haddaba shardu sixatihi sixadiisa waxaa loo shardiyaa arbacatu ashyaaa afar qodob islaamun waa islaamnimo waa shardi qof gaala kama ansaxayo wa caqlun waa caqli qof waalan kama ansaxayo wanaqaaun waa nadiif noqosho min naxwi xaydin xayd iyo wax lamida nadiif laga yahay gabadh xaydda soon kama ansaxayo wa cilmun waa ogaansho bikownil waqti waqtiga ahaantiisa la og yahay qaabilan mid aqbalaya lisowmi soonka haddaba masaladaa afraad ee wa cilmun bikownil waqti qaabilan lisowm fuqahadu masaladaa way ku kala aragti duwan yihin ragga qaarkood baa ka dhiga ayaa ku dara arkaanta own waqti qaabilan lisom way noo iman doontaa kitaabta inoo iman doonta kio waa rukni laleeyahay sheekheenuna shuruudu sixadu ku daray waxa haddaba muctamada oo sax ah siduu sheekheenani sameeyey own waqti qaabilan lisom ma aha rukni waa shardi wey shuruudu sixada kamida faslun shuruudu wujuubihi waajibidda shuruudaha loo shardiyayo khamsatu ashyaaa waa shan sheey shan shay baa loo shardiyaa waajibidda soonka shuruudulwujuubku waa shan islaamun waa islaamnimo qofaan muslim ahayn soonku kuma waajibo walow xukmanba muslim ha ahaado murtadkii wuu iska soo gelayaa wa takliifun waa takliif mukalaf waa inuu yahay qodobka takliifta ah waxaa la yidhaha waa laba shardiyo ishuwan takliiftu waa laba shardiyo ishuwan waxa weeye buluuq iyo caqli labada qodob baa marka la doono takliif laskugu layskugu keenaa wa takliifun waa takliif qofku hadaba haduuna baaliq ahayn soonku ku waajibi maayo wiil iyo gabadhku dooniba ha ahaadee hadda wuu ka ansixi karaa laakiin hadday soomaan iyagoo sagaal jir ah wuu ka ansaxayaa iyagoo sagaal jir ah hadday soomaan wuu ka ansaxayaa wa takliifun waxaa kaloo aynu ku daraynaa oo halkaa inoogu jirta waa caqlun qof waalan soonku waajib kuma ahaa oo waa marfuuculqalanba wa idaaqatun waa karti kartidaasi ama xisan ha ahaato ama sharcan ha ahaato haddii kartidaasi xisan ay tahay oo xis ahaan qofku uu ukara uu soonka u karayo waajib buu ku yahay hadduuna karayninna waa oday gaboobay ama habar gabowday ama qof macaan leh iyo waxyaabaha nooc ama qof gelyuhu xanuunayaan oo saacadiiba dhowr litir oo biyo ah cab lagu yidhi saacadiiba dhowr litir oo biyo ah waa inaad cabtaa baa la yidhi saacadnaba ma afaysan karo xanuunada musminka ah ama joogtada ah een laga bogsanaynin qofku hadduu qabo soonkana uuna karaynin waxaa la odhanayaa soonku waajibkaguma ahee fidyo iska bixi fidyo ruksaad haysataaye fidyo iska bixi fidyuu uga wareegayaa qofkaasi idaaqa idaaqadaasi waa xisan haddaad xanuunsan haddaad ka baqayso xanuun adag ama aada xanuunsanaysaba oo tidhaa anigu haddaba miskiin baan quudin soonkana waan iska dayin go-aankaagaa hamoodin inaad ku shaqayn karto waa inay dhakhaatiiri kugula taliyaan inaadan soomi karaynin dhakhaatiir baad u tegeysaa war yahow bal i eega xaalkayga anna sidaasaan dareemaa ma soomi karaa oo mise miskiin baan quudiyaa haddaan la rajaynayni inaad ka bogsato xanuunkan weeyi haddii la filayo inaad ka bogsato waad iska afuri markaad bogsataanad soo qalayni dhakhaatiirtu hadday kugula taliyaan inaadan soomi karaynin oo ay ku yidhaahdiin waa khatar baad gelaysaa xanuunkaagana ma aha nooca laga bogsado dee waxa weye miskiinka unbaad iska quudin waad iska cuniyood iska cabbi miskiinkana waad quudin muslimiintana waad ka qarsani dee afurkaaga ilay nin digdiglaynayaa tahay haddii la doone eh haddaad ka waran markaad cashirada soo xaadirto ramadaantii caagad yaroo mooye sixa adoo sitaa oo markaad yar fadhidaba yar kabanaya waa kolla aduun baa lagu eegi kolla biyuhun baa la eegi orta waa maxay baa la odhanaya kolkaa meelahaa kusoo yara cabo laakiin dadka dhexdooda waad ka daynaysaa ilan cudurdaarkani adigu ad adaa isog dadku kulama ogaa dhakhaatiirtu haddii ay iskhilaafaan dhakhtar baad u tagtay oo wuxuu ku yidhi waada furi dhakhtar kale aad u tagtayoo wuxuu ku yidhi dhakhtarkii kalena aa war buu ku yidhi cidno kaama xoog weyne dhakhtarradii baa iskhilaafay markay iskhilaafaan haddayna kala xoog badanin oo cid kaloo kala rajaxda aan la helin waxba la-aanunbaad ka soo qaaday adoon dhakhtar teginun ka soo qaad waa tacaaradaa uma tasaaqataa kadibna cid kalun dib u raadso war bal ila taliya uun dheh waxaa kaloo jira daaqadaasi hadday sharcan tahay sharcan hadday tahay waa gabadhii caadada lahayd oo kale iyaduna ma awoodayso soonka oo sharci ahaan ayaa u diiday halkaa wasixatin sheekeenu uu yihi qodobkaa wasixatintaa waxa fiicnayd inuu iskaga tago waayo sixada iyo idaaqadu waa isku midun wayse soo hoosgelayaanuun wasixa waa inuu caafimaad qabo qofku soonku ku waajibaya hadduu buko dee maba karayo idaaqadii baa ka maqan waa kii xanuunsanayey odaygii gaboobay islaantii weynayd waxa weeye gabadhii caadad intuba idaaqadaasa iska soo hoosgeli karaan wa sixatin iyo inuu caafimaad qabo adoo sooman haddaad xanuunsato waad iska afuriyoo ruksadaasad iska qaadan aayad idil buu ilaahay inagu yidhi faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar qofku hadduu mariid yahay ama uu musaafir yahay waxaa looga baahan yahay inuu iska cuno oo maalmo kale oo tiro kalena uu soo qalleeyo sixa mariidkii haddaba waajibkuma aha haddii uu mariidku karayo oo soonku uuna dhibaynin ha iska soomo oo soomidaa u fiican waxaa ka dhalanaysa baraa'atu dimma waxaa kaloo ku jira wakhtigii oo cibaado lagu mashquuliyey oo cibaado lagu camiray baa ka dhalanaysa wa iqaamatun qofku waa inuu negi yahay haddaad musaafir tahay safarkaaguna safarkii safarulqasriga ahaa uu noqonayo adan caasin bisafarihina ahayn ee safar ah ama safar mubaaxa walow macsiyo dhexdaba ha ku sameeye eh hadduu qofku safar noocaaya galo sharcigu wuxuu u ogolaaday inuu iska afuro ama diyaarad ha ku safro ama gaadhi ha ku safro ama lug ha ku safro meeshu xeeb ha ahaato ama qabow barafa ha ahaato wax alle wuxuu dooni ku safro safarkaasi hadduu yahay safarulqasrigii aayaddan qur'aanka abaa ah ku tilmaamaysa faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin ow calaa safarin halkaana waxaynu culima ku tilmaanay shan qodob oo loo yaqaano shuruudda shuruudulwujuubka ah shuruudda shuruudulwujuubka ah ayaynu intaa ku soo aragnay faslun shuruudu wujuubihi soonka waajibidiisa shuruudaha loo shardiyaa khamsatu ashyaaa waa shan qodob islaamun waa islaamnimo waa ka koobaad wa takliifun waa takliif inuu qofku mukalaf yahay waa shardiga labaad wa idaaqatun waa awood iyo karti inaad karaysid waa shardiga saddexaad wa sixatun waa caafimaad qab inaadan xanuunsanaynin wa iqaamatun waa nagaadi inaadan musaafir ahayn oo muqiim haddaba hadduu qofku musaafir noqdo ma waxa u fadli badan inuu soomo mise waxa u fadli badan inuu afuro xadiidka bukhaariga ku qoranna rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laysa min albiri asiyaamu fi safar biriga iyo wanaaggaba ka mid ma aha adoo safar ku jira inaad soontid aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wa an tasuumuu khayru lakum maxaynu nidhaa ah, mise aayaddu waxaynu nidhaa safar ma tilmaamayso soon guud unbay aayaddu ka hadlaysaa miyaynu nidhaahnaa waxay culimmadu yidhaahdeen hadduu safarku adoo safara soonku ku dhibayo waxa wanaagsanoo kuu ajri badan ood ilaahay ugu dhowaanaysaa afurka inaad soontaa kuma qusayso hadduu soonku ku dhibayo waayo xadiidkan bukhaariga ayaa tilmaamaya laysa min albiri asiyaamu fii safar xadiidkaa sababtii rasuulku uu ku yidhi waxay ahayd wuxuu arkay nin meel ku dhacay oo inta cadceedda looga dhigay wax biyo lagu rushaynayo iyagoo safara markaasuu rasuulku yidhi ninkani muxuu ahaa wuu soomanaabaa lagu yidhi markaasuu rasuulku yihi laysa min albiri asiyaamu fii safar waxaa la ogaaday haddaba sababta xadiidku uu ku yimid markaynu eegno qofka musaafirkaa ah hadduu soonku dhibayo war soonka waxa kaaga ajri badan inaad afurto iska afur baa lagu leeyahay oo iska dhereg haddii soonku uuna ku dhibaynin oo soonku uu kuu fudud yahay adigoo musaafira ilan diyaarad baabad ku safraysaaba ama dhulkaaba qabooba aba haddii soonku uuna ku dhibaynin waxa kuu fadli badan inaad soonto oo waxaa lagu garanayaa baraatu dimadii ayaa deg deg u xasilaysa waxaa kaloo kuugu jira waktigiibaa cibaadadii aan adan ka bixinaynin soonkuna kuma dhibayo waxaana la ogaaday rasuulka safaradiisii sala allahu calayhi wasalam in badan oo safaradiisa ah inuu rasuulku isagoo sooman la arki jiray taa ayaa laga ogaaday markaa haddaba shuruudda shuruudulwujuubka ah shan buu ka dhigay inaguna afar baynu ka dhignay oo sixada ayaynu hoos gelinay halkee wasixatin oo caafimaad qabka ah ayaynu nihi idaaqada ayaa iska hoos tegeysaa oo idaaqada ayaa shamlisanaysa arkaanta soonka ayuu halkana sheekhu doonayaa inuu inoo sharxo waa arkaanu soon soonka iyo arkaantiisii faslun arkaanu arkaanuhu soonka arkaantiisu halaathatu ashyaaa waa saddex shay soonka arkaantiisu waa saddex qodob rukniga koobaad horta qof soomaya waa in la helo qof soomayaaba hadduuna jirin dee rukni idilbaa maqan qofkii soomi lahaa waa in la helo horta marka koobaad waa ko marka labaad waa in la niyoodo habeenka habeenkii waa inaad sii niyooto soonka faralka ah waa laba qodobka saddexaad wax kastaoo ku afursiinaya waa inaad iska dhowrto waa afar waa saddex saddexdaa qodob ayaa loo yaqaanaa arkaanta soonka habeenkii inaad niyooto muftiroo dhan inaad ka ka dhowrsoonaato qof soomaya in la helo saddexdaa marka la helo unbaa la odhanaya arkaantii soonka waa la wada helay haddaba sheekheennu saddexdaasu arkaantii inooga dhigaye culimmada qaar baa ku soo darsatay baynu nidhi qaabiliyatulwaqti xilliga aad joogto eed soomaysaana inuu aqbalayo soonka qaabiliyatulwaqti bay ragga qaarkood ku soo dareen qaabiliyat waqti waxaynu nihi qaabiliyat waqtiga ha laga daayo arkaanta oo shuruudu sixaha ha laga dhigo shuruudu sixaha ha lagu darsada baynu nihi qaabiliyada arkaanuhu soonka arkaantiisu halaaثatu ashyaaa waa saddex shay saddex shay ayaa arkaanta soonka ah niyatun waa in la niyoodo leylan habeenkii habeenkii ayaa la niyooni in habeenka la niyoodo waa rukni niyatu leylan niyada waxaa lagu ogaaday inay lagama maarmaan tahay xadiiskii bukhaariga ee rasuulku uu ku lahaa salى allahu عalayhi wasalam inama alacmaalu biniyaati camal oo dhani wuxuu u baahan yahay niyo soonku niyo ka maarmi maayo oo xadiiskaas abadee tilmaamay waa kow goorta la niyoonayo ee niyada lala imanayo waa laylan buu sheekhu yidhi niyada xadiidkaasaa sheegay laakiin xadiidkaasi dee habeen niyo kuma odhan niyo unbaa lagu camalku niyu u baahan yah unbaa lagu yidhi haddaba laylan inuu yahay oo goorta la niyoonayaa ay habeen tahay waxaa laga qaatay xadiidka tirmidiga iyo abi daa-uudka iyo ay soo wariyeen ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu lahaa qofka aan habeenkii niyoonin falaa siyaama lah wax soon ah oo u jiraa ma jiro haba yaraatee soonu ma jiro ama man lam yajmac asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah ama man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofku hadduuna niyoonin tabyiid hadduuna la iman oo habeenkii una niyo la imanin u jiri maayo soon niyadu waa habeenkii haddaba habeen baa la niyoodaa niyada waxaynu ku soo barannay inay dhici jirtay bidaayada cibaadada maxaa xilliga fajarka u niyooda laynoo oran waayey soonka markuu sidaa un fajarku u dilaacayo ilan salaadaba marka ad weysaysanaysid lama sii niyoode xilliga allahu akbarta ayaa salaada la niyoodaa cibaado kaste markay bilaabmaysaa la niyoodaa laakiin soonka isaga habeenkii oo dhan baad niyoonaysaa soonka inaga ayaa laynoo fudaydiyey waxaa laynooga naxariistay bal ummadda reerkiisa oo dhan ama dee ummadda caalamalislaami oo dhan oo xilliga suxuurta dibadda wada taagan ka waran oo qof kastiba xaggaa iyo waaberiga sii eegayo oole war maxaad eegeysaa marka la yidhaah fajarkii baan sugayaayo niyo baan isleeyahay ha markuu sidaa fajarku u dilaaco waa niyooday loo soo noqonaya war dhib iyo culays baa ka dhici lahaa waa laynooga naxariistay markaa maxaa talow takbiirtaba laynooga naxariisan waaye iyada lafteedaba ilaahay muu inooga naxariistu ina yidhaahdo markaad hasla markaa doontiin sii niyooda waxaa jira takbiirtu waa ficil inagu aynu samaynayno oo way isku xidhan tahay niyadaadan iyo takbiirtaadan waad isku xidhi kartaa laakiin fajarku ma ficil adiga gacanta kuugu jiraa waa berigu beriguyuu gacanta ugu jiraa allah subxaanahu watacaala ayaa maamulaya adigu maamulkumalihid laakiin takbiirta iyo weysada iyo dee adiga gacanta kugu jiraan oo adaa markaa doontana weysaysanaya oo wejiga biyaha marinaya markaa doonto allahu akbar leh aday waxaan gacanta kugu jiraan haddaba waa soonka oo kale niyadii habeenkii baa laynooga dhigay sida xadiidkaa tirmidiguba uu sheegayo ama xadiidkaa uu daara qudnigu u tasxiixiyey ee arbacadu ay wariyeen sida rasuulku uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waa in habeenkii la niyoodaa haddaba habeenka markaad niyootid saa markaad soonka berri inaad soomaysid markaad had niyootid wax ma ka daba cuni kartaa niyadaa nacam waad ka daba cuni kartaa adoo hadda uu niyooday inaad berri soontid ayaa koob yaroo liina laguu soo dhiibay ma waxaad odhanaysaa waa niyooday berri soonkeegii baa niyooday iga may waad iska cuni waad iska dhergi waxna ku yeeli maayo ilan camalkii berri weli lama geline camalka berri ee soonka ahaa weli lama gaadhin iska niyo waxna iska cun wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto ka waran maanta adigoo sooman maanta kale ayaad soomanayd maqhribkii baa la adimay xaafadii waad ka gaari weyday oo waxaad ku aftirata biyana dhoo gacanta kuma haysid marka la adimee salaada la gelayey ayaad istidhi war waa intaasood ilowdaaye beri hadda weli waad soomantay ma arkaysaa weli maadan aftiranba weli maadan aftiranba adoon aftiranin ayaad iska sii niyoonika berri haddana inaad sii soomaysid hadda waabad sooman tahay weli maadan aftiran waad iska sii kol hadday habeen tahay oo gabalkii dhacay berri waad niyoon kartaa kii horeba kamaadan aftiran lagu odhan maayo ka waran adoo salaatulfajar ku jira sunatuleyl baa tukanaysay salaatulfajar maaha sunatuleyl adigoo sunatuleylkii ku jira oo habeenka aakhiruleylkii tukanaya unbaad xasuusatay inuu fajarkii dilaacayo salaadan adoon ka bixin ayuu fajarkii saacadduun baad eegtay hal minid baaba ka dhiman welina maadan niyoonin salaatuleyl baa tukanaysay adoo salaatuleylkii isku ilaaway unbaad saacadda eegto waxaad aragtay un adinkiio hal minid ka dhiman yahay ama laba daqiiqo salaadan intaad ku jirto ayaa salaadii fajarka dilaacaya waaba yaab maxaad samayn war niyo adigoo halkee jooga ma salaada ka baxbaa may adoo salaada iskaga jira ayaad soonka niyooni mushkilad male niyadu salaadaada ma inay waxyeelaysaad moodeysaa niyadu dee mubdil ma aha waxba salaadaada kaa burin mayso adoo salaadii ku jira ayaad niyo oo miyaadan arag hadda duhurka haddaan halkan ku qabto anigoo halkan ku tukanaya duhur baan halkan ku tukanayay saddex ragcadood markaan tukaday waa duhurkaygii saddex ragcadood markaan tukaday unbuu jamacunbaa soo galay masaajidka unbuu ciidan idil soo galay istawu unbay yidhaahdeen halkan unbay galeen oo oh, ama jamac idil anuu imisaan duhurkaygii marayey saddex ragcadood iyaguna hadda maxay bilaabayaan dee safkii markuu silmunbaad safka ka mid noqotay safkunbaad adna kusoo qabsatay miyaadan niyoonayn maamuuminaad tahay salaada dhexdeeda waad niyooni mamuumnimaad niyooni wax alla wax salaadaada ay yeelaysana male mamuum baa tahay salaada hadda la galay baad ku xidhatay adna duhurkaagii dibna umaadan bilaabin saddexdii ragcadood ee horena way ku jiraan hal ragcade markay tukadaan adiga maxay kuu noqonaysaa afar bes fadhigun kaga hadhdee ka gooso iska sii joog intay saddexdooda kale soo tukanayaan saddexda kale markay soo tukadaanna imaamka iska raac markuu salaada ka baxo intaana fadhiga iska sii joog haddaad doonto waad ka bixi kartaaba sa aad uga goosatay baad uga bixi markaasaad kabaha qaadan imaamkaagiiyo sii tukanaya ayaad kabaha qaadanaysaa ile saddexda ragcadood waad kala horreysee laakiin raaci maysid arkaanuhu soonka arkaantiisu alaaatu ashyaaa waa saddex qodob niyatun waa niyo leylan habeenkii la niyoodo likulli yowmin maalin kaste ayaana loo niyooni habeenka maalin kaste waxaa laynaga rabaa inaynu habeenkii niyoono waa maalin kaste halkaa haddaba likulli yowmin uu ina yidhi imaamu shaafici baa qaatay maalin kasta in gaarkeega loo niyoonayo halka aimada kale qaarkood ay leeyihiin soddonka ramadaan ama sagaal iyo labaatanka ramadaan haddaad habeenka koowaad wada niyooto waxba kaama xuma war waa hal cibaado ramadaantuye habmaruu niyoobay leeyihiin afartan ragcadoodba marun baa la niyoodaay mise ragcad kasta gaar baa loo niyoodaa war ragcad kasta gaar looma niyoode marun iska wada niyoobay madaahibka kale qabaan shaaficina wuxuu le maalin kasta gaar u niyo shaafici wuxuu yihi markaa maalin kasta in gaar loo niyoonayo oy niyo u baahan tahay waxaan ku ogaaday war waa cibaado mustaqilaha iskuma xidhxidhna waayo sida salaada afarta ragcadood aynu leenahay wuu ka duwan yahay afarta ragcadood saddex ragcadood anoo weyse qaba haddaan tukado ragcada ugu dambaysana weysadu iga jabto ma ragcaddaasunba iga jabtay mise ilaa intii hora iga jabtay ilaa intii hora iga jabtay sow maaha haddaba ogow salaaddu way isku xidhanta waa hal cibaado laakiin soonku iskuma xidhna laba maalmood anoo sooman maalinta hore si fiican u soomay ta labaad hadduu iga jabo tii koobaadna muu iga jabayaa mise tii koobaad way ii jirtaa war way ii jirtaa kolkaa ramadaantu way kala googo-antahay maalin kastiba waa cibaado mustaqil ah waxaana la ogaanayaa dee markaan maanta aan soomo caawa waan aftiranayaayo soonkii waan ka baxaya waa salaad aad ka baxay sidoo kale haddaan iminka duxada laba laba ragcadood u tukado laba ragcadood markaan tukado laba dambena aan tukado sow eh, salaama naqsi uma dhexeeyo ta dambe hadday iga jabto kuwii hore ma waxba iga noqon iga noqon maayaan mid kastina niyay u baahan tahay kolka waa saasoo kale waa likulli yowmin maalin kasta waa in la niyoodaa fi lfardi waa soonka faralka ah haddaba shardigaa ah fi lfardi ihi likulli yowminta uma noqonayo leylanta ayuu u noqonayaa eegeen saddex qodob baynu halkan sheegnay rukniga koobaad saddex buu ka kooban yahay koo waa in la niyoodo soonka laba xilliga la niyoonaya waa habeen inay tahay saddex maalin kasta waa in loo niyoodo haddaba eeg filfardidan ma niyada guud baa iska leh niyada guud waktigeega oo leylanta ah ayaa iska leh mise kulliyoomka ayaa loo jeedaa waa waktiga kuliyoomku iska soo hoosgeli doonaa laakiin laylanta wey habeenkiibaa la niyoon filfardi soonka faralka ah maxaa inaga baxay haddaba soonku hadduu sunno yahay maalintiibaa la niyoon karaa soonku hadduu sunno ya goormaa la niyoon karaa maalintii gelinka horeo dhan waa la niyoon karaa hadda waynu iska soomi karnaa soon sunno ah hadda waynu iska soomi karnaa laakiin shardi unbaa ku xidhanoo waxaa inoo shardiga xilligii waagu uu beryey ilaa hadda wax munaafiya inaynaan la iman munaafi waxna yaynaan cunin waxna yaynaan cabbin sidii aan ku soo kacnay waa inaan ku joognaa soonka gelinka hore waa la iska soomi karaa waxaa lagu ogaaday xadiis muslimka ku qoran waa xadiisu caaisha radia allaahu tacaala canha xadiisu caaisha rasuulku intuu u yimid caaisha ayuu ku yidhi ma haysiin cunto mayabay rasuulka ku tidhi idan ana asuum buu rasuulku yidhi hadda waan soomayaa waxaa la ogaaday rasuulku wax cun buu islahaa markii uu cunto waayeyna waan soomayaa buu yidhi waxaa la ogaaday soonka sunnaha ah in barqinkii layska niyoon karo kol haddaba leylanta filfardidu eh, leylantay ku dhacaysaa oo habeenkii waa in la niyoodo soonka faralka ah ama ha ahaada ramadaan ama ha ahaada qalle ama ha ahaada nader habeenkii baad niyooni wixii sunno ana dee markaa doonto barqinkii iska niyo wa tarku muftirin afursiiye waa qodobka labaad rukniga labaad tarku muftirin afursiiyaha waa in laga tago shay ku afursiinaya waa inaad ka tagtaa muftirkiibaad ka dheeraani ka tegi shay muftira ayaynu ka dheeraanaynaa culimo muftir inta aad sooman tahay wax ku afursiiye ayaad iska ilaalin haddaba muftirka waxaa loo yaqaanaa afar qodob baa muftirka lagu soo ururiyaa qodob waxa weeye waa jimaaca in qofku reer odaygu inuu islaantiisa la kulmo isagoo sooman soonka ayay ka burini waynu arki doonaayo kafaaratulcudmaababa ka dhalan doontaa jimaacu soonka ayuu buriyaa waa khatar waxaa la ogyahay jimaaca ayaa soonka burinaya markaynu leenahay maka wax jimaacaya ayuu soonka ka burin mise labada qofba wuu ka burinaya labada qofba wuu ka burinaya jimaaca soonka buriya waa kii maydhiga waajibinayey oo kale weeyi kii maydhiga waajibinayey unbaa soonka burinaya waa qadarka xashafada loo yaqaan ama kobarta loo yaqaano marka qubul ama dubur la geliyo haddii xagga hore ama xagga dambe qadar intaa la eg xashafada ama kobarta a la geliyo ama xashafada lafteeda ha ahaato ama qof xashafada laga gooyey ayaa la yidhi ha loo qiyaaso oo xashafada in la eg baa loo qiyaasay ama waxa ku duuduuba markaa ama yuuna waxba ku duuduubin haddii qadarkaa xashafada la egi ay farji gasho waxaa la odhanayaa soonkii wa waa halkaasuu ka buray labada qofba wuu ka buray labadii qofba wuu ka buray qofkani xataa xayawaan hadduu u tago xayawaan caadiya hadduu u tago de waxaan caadi ahayn hadduu noqdo adiga u tegaya soonkiisu wuu ka burayaa soonkiisu wuu ka burayaa burayaayo halkaasuu soonkii ku daynaya ayuu kaga burayaa waxaynu nidhi kaasi waa kow qodob labaad baa jira oo muftir isna loo yaqaan muftir qodob labaad baa jira qodobka labaad waa in biyo layska keeno ama ha ahaado lab ama ha ahaado dhadige haddii qofku uu biyaha taranka iska keeno soonkiisu halkaasuu kaga buraya soonuma jiro ama gacantiisa ninku ha iskaga keeno ama gacanta xaaskiisa ha iskaga keeno aduu hadduu biyada istimnaa wax la yidhaha hadduu la yimaad soonkii wuu ka buray waxay culimmadu yidhaahdeen hadday cadha ku dhacdo ka waran bay yidhahdeen cadhaa ku dhacday baashii cadhada la odhan jiray markaasay dekerka kaga dhacday way cuncuntay oo xoqo ayuu is yidhi isagoo xoqaya ayuu dareenkiisii isbedelo biyaa ka yimid ninkaasi ma dembi buu leeyahay oo waxa la odhanayaa soonkii wuu ka buray mise dembi male oo waxaa la odhanayaa war mushkilad ma lehe ninkani biyo iskama keenaynin ee buu xoganayey maxaa la odhanayaa bay yidhahdeen fuqahadu way ka hadleen xaqiiqatan haddii qaradkiisa iyo hadafkiisu istimaha uu yahay si dooniba ha ahaatee soon wuu ka burayaa haddii hadafkiisa iyo ujeeddadiisu ayna ahayn kama burayo iminka maala ninka gabadha eega haddii dareenkiisu isbedelayu ogyu dee u kaso dee waa khatar isaga halkaa isgeeyey waxa weye soonkaa ha ka kaco haddii laakiin una dee mushkilad kale una u haysanin ama ishuuni kaga dhacdo ama arin dareenle una u samaynin dee la odhan maayo xataa hadday biyo ka yimaadiin soon baa kaa buraya la odhan maayo mufdirka labaad waa biyahoo layska keeno soon la-aan buu qofku ka qaadaya waa mufdirka labaad muftirka saddexaad ee soonka buriya waa waxa joofka gaadha ama gudaha gaadha oo qofku uu la yimaad ama afka ha ka gaadho oo cunto uu cunaya ha noqoto de waxaynu ognahay qofka saa'imka inuu cuntada ka soomayo oo ilaahay baa yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana alkhayd alabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri waxaa la ogaaday cuna oo caba buu ilaahay leeyahay intuu waagu ka beryayo hadduu waaberye ka waran hadaba cunid iyo cabidba ma ogola cunidda iyo cabiduba afkay ka dhacaan sow saa ma aha sankana waxaa lagu ogaaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman biyaha markaad sanka ku nadiifinaysid horay u geli inaad sooman tahay mooyaane waxaa la ogaaday haddaba haddaad biyihii fiif tidhaahdo oo ay kugu siibtaan soon kuuma jiro sankay kaa galeen culimadu waa ydhahn sow sankii ma jebinin dee dhegtii iyo dabadiina uga qiyaasa bay yidhahdeen iyo xaggii hore haddii dhegta biyo ay ka galaan ama dabada ay biyo ka galaan ama ay xagga hore biyo ka galaan isku geewun waxaad tidhaahdaa u sooruma jiro gudu gaadhay haddaba reerku haddii ay kulmaan oo ay kulmaan ay sarkaan ninka waxaa ka jebiyey sow maaha jimaaca ayuu kaga jabay gabadha muxuu soonku kaga jabay iyada gudahe waxbaa gudaheega gaadhay dee waa joofkeegiibuu wax gaadhay waa qofkii wax cunay ama biyaha aynu lahayn ama dhegta waxa ka galaan ama sanka ama afka sidii oo kalunbay xeer tahay mas'aladaasi waa mas'alada odhanaysa kafaaradu ma ninkun baa laga rabaa mise reerkaba waa laga wada rabaa raggale kafaarada baa laga rabaa waxay leeyihiin soonku inuu jimaac kaaga jabaa shardiya gabadha wuxuu kaga jabay wusuulu shayin fi ljawf bay yidhaahdeen halkaasay la mareen ragga qaarkood masaladu sideeday inoogu iman doontaa culima waxaynu haynaa o muftir tarku muftirin muftiraadka imisaynu ka dhignay afar baynu ka dhignay muftiraadka waxaynu nidhi heye kow jimaaca laba istimnaha saddex wusuulu shayin fi ljawf gudahaaga oo waxay gaadhaan afar istiqaa haddaad iska matajiso ka waran haddii qofku uu iska matajiyo hadda maaha qofku uu matagu qabto ma aha haddaad iska matajiso iyaduna wuu ku daayey muftir baa loo arkaa arkaanuhu soonka arkaantiisu halaaثatu ashyaa waa saddex shay niyatun waa niyo leylan habeenkii la niyoodo oo likulli yowmin maalin kaste u ahaaday fi lfardi ka faralka a ah dhexdiisa wa tarku mufdirin waa muftir in laga tago muftirka in laga tago oo afartaa qodob ah daakiran isagoo xasuusan daakiran isagoo xasuusan adoo sooman haddaba haddaad iska qadayso waxaa la ogyahay soonku waxba kaa noqon maayo rasuulkuna waa kii lahaa inamaa adcamahu laahu wasaqaah war ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey e iska daaya waa qof sooman oo kalun weeye ilowgu waxba ma yeelayo adoo ilowsan hadaad wax cunto ama aad wax cabto mukhtaaran adigoo dooranaya welibana waad dooranaysaa ikhtiyaar baad leedahay haddaba mukhtaar baa lagu yidhi haddii mukrah a tahay ka waran aabbaha ama hooyadu aabbu hadduu inankiisii yidhaa waan ku garaacaya haddaad afuri weydid qasab ku afur baa la yihi qadadiina wuu soo hordhigay horay u cun buu yihi wuu dilayaa hadda odaygii baa dilaya inankaa yari dee wuu oga mukhtaari layn maahe ma dooranaye waa la qasbayaae aabbuhuna wuu fulinayaa hanjabaadiisa hadduu doonee ha ka dhergo uu qadayni isagoo qadaynaya oo baastadii cunaya hadday isku yaro taagto oo hooyadu ay koobiyaa u dhiibto hooye waan soomanahay buu odhanaya iskaga deji markay alla hooye waan soomanahay haddaba waa ka u qadaynaya eeg waa sidee hooyadu ma qasbayso kol haddaynay qasbay nin ka qaadan maayo waxay u keento aabbuhuna uu qasbaya aabbaha bes isaga tiisa waxma yeelaysa dee laakiin tan hooyadu qasab ma aha haddaba hadday hooyadu aabbihii u dhiibta ka waran aabbihii bay tihi haho xaggii aabbaha ka soo wareegtay dee wuu ka qaadanaya un wuu ka dhergayaa wuu lagu dilayaaye mukhtaar wa tarku muftirin mid afursiiyo waa inuu ka tago daakiran isagoo xasuusan mukhtaaran oo haddana dooranaya wuu dooranaya khiyaarkiisa wey hayra jaahilin aan jaahil ahayn jaahilka oo macduurin loo cudurdaarayo jaahil macduur an ayuuna noqonin haddaba hadduu jaahil macduura yahay jaahil macduura nin hadduu soo islaamay hadduu yahay mushkilad ma leh wasaa'imun wasaa'imun arkaanta kii saddexaad iyo kii soomayey qof soomana waa in la helo markaynu arkaanta rabno saddexdaa rukni ayuu soonku leeyahay waa niyada iyo muftirka in laga tago iyo maxaanku idhaahdaa kii soomayey in la helo wuxuu halkana sheekhu doonayaa inuu inoo sheego qofku haddii uu ma xasuusataa ama ma taqaanaa qofku haddii uu haddii uu qofka ninki ihi xaaskiisa uu la kulmo isagoo sooman ayuu xaaskiisii la kulmay maxaa waajibaya shan qodob baa halkaa waajibaya kafaarat lcudmaa loo yaqaanaa shan qodob ayaa qofkaa laga rabaa waa khatar horta kow soonkii wuu fasahaaday inuu qaleeyaa laga rabaa shan arimood ba ayaa qodobkaa ka dhalanaya wujuub اlqaضاء waa kow wa kafaaraة اlcudmaa waa laba watacziir waa saddex wa fasaadu sawm waa afar wa xusuulu lithmi waa shan shan arrimood ayaa qofka haddii uu jimaac la yimaadu reerkiisa la kulmo shan arrimood baa ayaa ka dhacay horta koo waa fasaadu sawm soomkii halkaasuu kaga fasahaaday soonu ma jiro laba waxa weeye wujuubu lqadaa inuu qalleeyaana waajib bay ku noqotay saddex wujuubu limsaak maanta inta ka hadhsan waxba ma cuni karo inta ka hadhsan waxba ma cuni karo oo odhan maayo kol iga jabay waan iska sii cunaya waayo kulu laxmin nabata bilxaaraan fanaaru awlaa bihi waxa yaruu cabo haddii hilib deenaar baa lagaga goyn doonaa lagaga maydhi doonaa ama wuxuu cuno afar waxaa laga rabaa kafaaraة اcudma waa fasaad soom iyo wujuub اqaضاء iyo wujuub اimsaak iyo kafaaraة اcudma kafaarada cudmadiihi waxa weeye inuu qoor xoreeyo ama lixdan maalmood soomo ama lixdan miskiin uu quudiyo oo khiyaaran ahayn ee welibana murataba kafaarada inuu la yimaado ayaa laga rabaa culimadu waxay idhahdeen haddaba talow haddii ninku uu hurdo isagoo hurdo oo gamacsan ayay islaantii iyadu ay ficilkan samaysay isagii wuu hurdo wuu kuurinayay waxba ma ogeyn islaantii baa soo toostay iyadaa wax sallaxatay maxaa la odhanayaa marka ah ma la odhan karayaa ninkan waa lagu leeyahay kafaaradii weynaa mise waxaa la odhanayaa islaanta ayaa ficilkan samaysaye islaanta ha loo daayo ninku kol hadduuna waxba ogeyn wax all wuxuu og yahayba haddayna jirin wax lagu yeelanaya male haddii gabadhu ay hurudo oo iyadoo hurudo maalin odaygeegu uu isaga laftiisu sameeyo iyada dee waxba wa meeshaa ka yimid ma jiro wayma hurdaa ima qof hurdu wa ka jabaa qof hurdaa waxba kama jabo laakiin hadday labadooduba toosaan odaygii hadduu tooso kii camaliyadii socoto ama islaantii ay toosto dee waa inuu qofkan uu diidaa waxaanu wato waa inuu diidaa laakiin haduuna diidin halkaasay wax ka sii soconayaan halkaas waay ka imanayaan waxaa kaloo jiray culimadu isweydiiyaan ninku hadduu afuran yahay bay yidhaahdeen musaafir buuba ahaayo wuu afurnaa gabadhuna way soomanayd ka waran hadduu yidhaahdo anuu de waan afurano waxba igama xumaanayaane labadaaday wax kaa xumaanayaan hadduu yidhaahdo looma baahna waa inuu cibaadadeeda ilaaliyaa oo gabadhan muslimadda ah cibaadadeeda inuu dhowro weeyaan uu tixgeliyaa cibaadadeeda hadduu xanuunsanayo hadduu musaafir yahay dadkii ruksada lahaa hadduu yahay labadooduba hadday ruksad leeyihiin ka waran labadooduba hadday ruksad leeyihiin oo labadooduba ay ama safar iskula jiraan ama ay dee labadooduba waa asxaabu ruksa weeyi kol hadday asxaabu rukso yihiin ilaahay wuu u baneeyey sidii soonka looga cafiyey dee adoo wax cunaya xagganaa lai diiday odhan maysid ila saaxibu ruksa tahaye fuqahaa shaaficiya halkaa mas'ale kaley keeni doonaano waxay odhan doonaan war haddii aad ruksaysanaysid talow ma kuu banaan jimaaca inaad ku ruksaysato waxaad tidhi labadeenuba ila waad soomanaydeen markaasaad tidhahda xaaji adna waan soomanaa adna waad soomanayd laakiin safar baynu ku wada jirnaayo ilaahay baa inoo ogolaaday afurka dee ma isku afurnaabaad tidhi suurtagal maaha eg waxa weeye cala alaqal qofku ha iska jiro culimo fuqahaa shaaficiya qaar baa qabaa qaarna waxay leeyihiin warmeye yaan isaga laga bilaabine horta biyo iyo wax la soo cabo soonku yuna isaga kaaga jabin ila waa khatar hadduu isaga kaaga jabay leeyihiin saaxibu ruksa dhibaato male fuslun wayajibu waxa waajibaya maca alqadaai qadaha maciisa waxa waajibaya lisawmi soonka la qalaynayo alkafaaratu horta kow qalaa waajibi buu ina yidhi wayajibu maca alqadaai lisowm soonka waa lasoo qaldaynaya oo waa qodob alkafaaratu lcudma kafaaro weyn baa iyaduna waajibi kafaaradaa weyni waa in qoor muslimada oo saliimad a la xoreeyo ama lixdan maalmood la soomo ama waxaan doonaya laba bilood la soomo ama lixdan miskiin la quudiyo lamana kala dooranayo fain lam tajid wa tacziiru iyo ganaaxid hadday sugnaato qofkani ogaan inuu waxaa u samaynayo waa in la ganaaxaa qofka soonka sidaa u fasahaadinaya wa tacziiru ganaaxid ayaa waajibi calaa man afsadaka fasahaadiya sowmahu soonkiisa fii ramadaana maalin ramadaan dhexdeed haddaba soonkan ay kafaaradu cudmadu ka waajibta ka sunnuhu kuma jiro soomasha kaloo dhani kuma jiraan ramadaanta unbaa la gaara ramadaanta unbaa la gaara waa fii ramadaan yowman maalin buu fasahaadiyey kaamilan dhammaystiran maalin dhammaystiran buu iska fasahaadiyey halkaa qeydkaa yowman kaamilan ay culimadu yidhaahdeen maxaa loo jeedaa talow yowman kaamilan maalin idil buu fasahaadiyey baa la yidhi ma waxa weeye islaanta ayuu maalin idil waxa weeye jimaacayey miyaa oo ma suurtagal baa maalin idil waa maya yowman kaamilan waxa weeye daqiiqad ka mida ah haddii uu la kulmo yowman kaamilan buu fasahaadiyey taami bijimaacin jimaac buu ku fasahaadiyey jimaaca oo taamin dhammaystiran jimaac dhammaystiran buu ku fasahaadiyey bijimaacin taamin waxa inaga baxay oo inagaga baxay gabadha oo kale gabadha kuma fasahaadin baynu nidhi soomburiddeedu jimaac taama wuxuu ku fasahaaday wusuulu shayin fi ljawf wayejibu waxaa waajibaya maca alqadaa'i qallaha miciisa waxaa waajibaya lisowmi soonka la qaleeyo alkafaaratu kafaaro ayaa waajibi alcudma oo weyn wa tacziiru ganaaxid baa waajibi calaa mankii dushiisa afsada fasahaadiyey sowmahu soonkiisa fii ramadaana ramadaan dhexdeed yowman kaamilan maalin dhammaystiran bijimaacin buu ku fasahaadiyey jimaaca oo taamin dhammaystiran oo aaimin bihi uu ku dambaabay lisoomi soonka dartii aaimin bihi lisoom waxay inaga saaraysaa haddii adigoo sooman aad saragto inaad islaanta iska hayn kari laadahay oo markaad aragto inaadan marley adan daynaynin biyo intaad kabato aad kadib u tagto waxay culimadu halkan aasimin bihi lisowm waxay yidhaahdeen biyahaasaa soonka jebiyey jimaacu laakiin ma jebinin jimaacu isagoo jabay kadib buu yimid kol hadduu isagoo jabay kadib yimid kafaaradii ma sugnaanaysaa mise sugnaan mayso madhabka agtiisa sugnaan mayso ile waxaa la rabay inuu ku buro baa la doonayey jimaaca inuu ku buro waa bijimaacin taamin aaimin bihi lisowm soonka dartiibu ayuu kolkaa ugu dambaabay wayejibu waxaa waajibaya maca alqadaai qalaha miciisa alimsaaku afhaysi baa waajibaya lisowmi soonka dartii loo afhaysto fii sitati mawaadica lix meelood ma fasal baabuu ka dhigay fasalkama dhigaya ka iganaya wayajibu waxa waajibi maca alqadaai qalaha maciisa adoo soonka soo qalaynaya ayaa haddana lix jeer adan waxba cuni karaynin hadda maalinta waa lagugu leeyahay qalaheegii maalinta qalaheegii waa lagugu leeyahay adoo qalaynaya odhan maysid kollay sooniima jiree waxaad odhanaysaa uun waxa wey waanan qalqalihiina waa laigu leeyahay waxna dhadhamin maayo waa lix jeer ayaadan waxba cuni karaynin wayajibu waxa waajibaya maca alqadaai qalaha maciisa waxa waajibaya alimsaaku afhaysi ayaa waajibaya lisowmi soomka dartii ayuu u waajibayaa fii sitati mawaadica lix meelood alawalu ka koobaad fii ramadaana ramadaan dhexdeed weeye laa fii gayrihi gayrkiisa ma aha dhexdiisa calaa mutacamidinka u kasay bifidrihi afurkiisa haddaad kas iskaga jebiso qalluhuna wuu kugu waajibi maalinta inta kuu dhimanna inaad afhaysataa waajib bay kugu tahay laba waajib baa ku saaran alimsaaq iska soomanow sida dadka u soomanow soona qalee maalinta waa ko wahaani ka labaad calaa taariki niya niyada kaka tegey leylan habeen la niyoodo filfardi soonka faralka ah qofka aan habeenkii niyoonin habeenkiiba ma niyoon soonku faral buu ahaa niyadii habeenka ayuu ka tegey uu ilaaway markaad soo toosto subaxdii adoon xalay niyoonin maalintaasi kuuma jirto oo niyadiibaad ka tagtay haddana waad soomanaani waxbaan cunayaa odhan maysid waad soomanaani waa qodobka labaad wathaaliuka saddexaad calaa man kii dushiisa weeyaan saxara suxuurtay daanan isagoo malaynaya baqaaa leyl habeenku inuu baaqi yahay oo fabaana waxa u caddaaday khilaafahu inuu khilaafuhu baa u caddaatay inuuna habeenkii baaqi ahayn waxaad suxuuratay adoo moodaya habeen waa dib aad ka ogaatay inuu waagu beriyey ama salaadii subaxba in la tukadayba amaad ogaatayba xilligaad suxuuranaysay bes maalintaa inaad alaysaa waajib bay kugu tahay waxaa lagu odhanayaa waad soomanaanaysaa sida dadka haddana waraabicu afraad calaa man afdara waa qofka afura daanan isagoo malaynaya alguruuba cadceeddu inay dhacday cadceeddu inay dhacday buu mooday fabaana waxa u caddaaday khilaafuhu sidii si khilaafsanoo cadceeddu inay soo jeedu dib ka ogaaday waxaa la odhanayaa adigu waad afhaysan inta cadceeddu ka dhacayso waana waajib buu kugu yahay inaad soo qalaysaa aydan walkhaamisu ka shanaad waa calaa mankii dushiisa baana lahu uu u cadaaday yowmu halaaiin maalintii soddonka oo min shacbaan bisha shacbaan ihi annahu min ramadaan ramadaan inuu ka ahaaday ninka soddonka shacbaan iska afuran ee shacbaan moodaya ee maalinnimada loo sheego bishii in la arkay wuuna afhaysan iguna soo qalayni wasaadisuka lixaad waa ka ugu dambeeye waxna aan cunayn haddana qale laga rabo wasaadisuka lixaad waa calaa mankii dushiisa sabaqahu ay ka badiyeen ama ay ku siibteen maa maaulmubaalagati xeel dheeraanshaha biyahoogu afkunbaad biyo ku shubatayoo adoo ku luqluqayslo ku xeel dheeraanayaba in yari kugu fakadeen oo min madmadatin luqluqasho ka ahaaday wastinshaaqin iyo sandaahirsi ka ahaaday hadday in yari kugu fakato warsoon kuuma jiro sidaana u afhayso lixdaa jeer ayuu qallaha miciisa imsaaku waajibaya insha sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam